alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wslama wbaaraka calaa nabiyihi اlkariim muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu muqadimatun tucarifu alcabda bima khuliqa lahu wa biawali ma farada allahu tacaala calayhi wa bima akhada allahu calayhi bihi lmihaaqa fii dahri abiihi aadama wa bima huwa saa'irun ilayh iclam biana allaha jala wacalaa lam yatruki alkhalqa sudan wahamala bal khalaqa alkhalqa liyacbuduuhu wabililahiyati yufriduuhu akhraja fi maqaad madaa min dahri aadama duriyatahu kadari وأخذ العهد عليهم وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم kay laa yakuuna xuujatun linnaasi baal lilaahi aclaa xuujatin caza wajal faman yusadiqhumuu bilaa shiqaaqi faqad wafaa bidalika almithaaqi wadaaka naajin min cadaabi annaari wadalika alwaariisu cuqba addaari ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنهم والإباء عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين درسigan waa keni labaad darsigii labaad weeyaan oo ka sulam اlwusuuli ilaa cilmi اlusuuli fi towxiid illahi wa itibaaci اrasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalam ou iska lahaa xaafid ibnu axmed ibni caliy alxakami raximah llahu tacaala waa muqadimadii labaad tii hore iska hordhac bay ahayd tanina waa muqadimo kitaabka sulbigiisa calaaqa la leh iyo dhexdiisa muqadimatun hordhac muqadimadaasoo tucarifu baraysa alcabda addoonka bimaa shaygii khuliqa loo abuuray lahu asaga iyo wa biawali maa shay kii ugu horreeyey oo farada uu ku waajib yeelay allaahu alle tacaalaa sarreeya calayhi addoonka dushiisa iyo wa bimaa shaygii akhada uu ka qaaday allaahu alle calayhi addoonka dushiisa bihi shaygaas almiithaaqa ballan uu kaga qaaday fii dahri abiihi aabihii dhabarkiisa asagoo ku sugan aadama ee aadam ah iyo wa bimaa shay huwa qofkuba saa'irun mid uu ahaanaya uu yahay ilayhi shaygaa xaggiisa muqadimadaani waxay ka kooban tahay dhowr qodob kow musanifku wuxuu yidhi tucarifu alcabda bimaa khuliqa lah waxay addoonka baraysaa wixii loo abuuro adduunkan loo keenay inaguma cusba ereygaasi wixii laynoo abuuray kitaabtii hore ku soo marray waxaa insi iyo jinni baa loo abuuray inay ilaahay caabudaan soo maynaan soo marin wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun inaguma cusba marka taasi qodobka labaad waxa weeye wa biwali maa farada allahu tacaala calayhi wixii ugu horreeyey oo ilaahay bani aadamka ku waajib yeelay ayaana inaguma cusba waxa ugu horreeyo ilaahay inugu waajib yeelay inuu ahaa aliimaanu billaahi iyo alkufru bidaaquut somayna soo marin ayadana waa soo maran wa bimaa akhada allaahu calayhi bihi lmiihaaqa fii dahri abiihi aadama bani aadamkan aad arkaysaan kulligood waxay ku abtirsadaan oo ka soo jeedaan nebi aadam nebi aadamna ciiddaa ilaahay ka abuura iyo dhoobada nebi aadam markii la abuuroo la khalqay kabacdi baa ilaahay dhabarkiisa wuxuu ka soo saaray wax walba oo asaga ku abtirsan doono caruurtiisu ay dhali doonaan ama asagu u dhali doono ilaa inta qiyaamada laga gaarayo ayagiiba iniina yaryar aho quraanjada la aleegoo ka yaryar ayagiibuu ilaahay la hadloo yaryar a marka wax yaryariisa ah markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi alastu birabbikum miyaanan rabbigiin ahayn qaaluu balaa waxay yidhahdeen ilaahayow haa rabbiga yaa tahay adaan ku caabudaynaa ballankii noocaas ahaa oo ilaahay uu ka qaaday ayagoo dhabarka aabahood ku jira ayadana waxa weeyaan kitaabku qaybtan wuu kaga hadlayaa ugu dambayn wa bimaa huwa saa'irun ilayhi waxaa weeye ballankii dadka oofiya jannay gelayaan waxay u ahaanayaan boos janno inay galaan ballankii dadkaan oofin oo ilaahay beeniyo oo kitaabtiisa beeniyo oo rusushiisa beeniyana adduunya aakharaba way dulloobayaan ayaguna halkaasay ahaanayaan wa bimaa huwa saa'irun ilayhi qofku wuxuu ahaan doono ku dambayn doono ayaa intaana lagaga hadlaya muqadimatun hordhac hordhacaasoo tucarifu baraysa alcabda addoonka bimaa shaygii khuliqa loo abuuray lahu ay liajlihi asiga darti haa adduunkan maxaa lagu abuuray waa cibaado iyo wa biwali maa shaykan ugu horreeyey oo farada uu ku waajib yeelay allaahu alle tacaalaa sarreeya calayhi addoonka dushiisa iyo wa bimaa shaygii aakhada uu qaaday allaahu alle calayhi addoonka dushiisa uu ka qaaday bihi shaygaas oo almiihaaqa ballan ah. ah ilaahay ballan uu kaga qaaday wa bimaa shaygii akhada uu qaaday allaahu alle calayhi addoonka dushiisa bihi shaygaas almiithaaqa ballan uu kaga qaaday fii dahri abiihi aabihi dhabarkiisa isagoo ku sugan aadame ee aadam ah iyo wa bimaa shay huwa qofku saa'irun mid ku dambaynaya uu ahaanayo u ahaanayo ilayhi xaggiisa iclam biana allaha jala wacalaa lam yatruki alkhalqa sudan wa hamala bal khalaqa alkhalqa liyacbuduuhu wa bililaahiyati yufriduuhu akhraja fiimaa qad madaa min dahri aadama duriyatahu kadari iclam waxaad ogaataa bianna allaaha alle jalla weynaa oo wacalaa sarreeye lam yatrukama kama tegin alkhalqa makhluuqa sudan dheeldheel iyo wahamalan macno la-aan ugama tegin a sudan waa iska waxawy baatilnimo iyo waxaan jirin ugama tegin iyo wahamalan waa isku macnay labadooda bal khalaqa wuu abuuray alle alkhalqa makhluuqa ayuu abuuray liyacbuduuhu say u caabudaan asaga wa bililaahiyati ilaahnimana yufriduuhu say ugu keli yeelaan oo keligay caabudaa ilaah meeshaan waxa waxa weeyaan sheekhu wuxu halkaana barayaa iclam biana allaha jala wacalaa waxay culimmadu leeyihiin kitaabka usuulu talaataha soomaynaan soo marin iclam raximaka allaahu iclam arshadaka allahu maynaan soo marin asna hadda wuxuu leeyay iclam ogow kelmadan iclama wuxuu leeyahay sheikhii kitaabkan qoray waa kelimad loola yimaado ihtimaam iyo dhiirigelin qofka la rabo waxa iclamta ka dambeeya inuu aada u dhuuxo oo aada uga fiirsado marka ogow haddii lagu yihahdo maxaa ogaadaa qalbigaa taagaysa ee maskaxda kor baad marka fiirinaysaa waxa letalo maxaa lagu sheegi doonaa waxaa lagu yidhi biana allaha jala wacalaa lam yatruki lkhalqa sudan wahamala sudan wahamala ereyga sudan ah dadka xoolo dhaqatada oo reemiyiga ah waxaa loo yaqaanaa xoolaha qeybna inta la raaco subixii meel loo dareeriyaa lasoo xareeya qaybna farahabaa lagala baxayo gafar weeyaano meelahaas iska wareegaanba marka addoommadii ilaahay uu abuurtay wax aan amar la siinaynin oo aan wax laga reebaynin ilaahay kama dhigina markuu abuuray noloshooda say ku noolaan lahaayeen iyo cibaadaday ku noolaan lahaayeenna waa loo sheega markaasaa waxaad arkaysaa amar baa lagu siina ilaahay caabud waxbaa lagaa reebayaa waxaa lagu odhanayaa shirkiga iska ilaali waxna waa lagaa reebin waxna waa lagu amri ilaahay macnaa la-aan marka kaagama tegin sudan baatilnimo iyo wahamala dheeldheel ilaahay kaagama tegin labada eray waa isku macne ilm waxaad ogaataa biana allaaha alle khidaabka ayaa lala hadlaya qof walba oo hawshaanu qusayso mukalafa lala hadlaya iclam waxaad ogaataa biana allaaha alle jalla weynaa wax kasta allah ka weyn wa calaa sarreeyi makhluuqiisa dhun buu ka sarreeyaa waan arki doonaa kitaabka dhexdiisana waa noogu imaan doontaae lam yatruka ma tegin alkhalqa makhluuqa sudan macnala-aan iyo baatilnimo wahamalan iyo dheeldheel rabbanaa maa khalaqta haadaa baatila ilaa iyo waxaan macnaa laan umaadan abuuran ayib bal khalaqa ilaahay wuu abuuray alkhalqa makhluuqa ayuu abuuray muxuu u abuura liyacbuduuhu say u caabudaan maxay ku caabudayaan wuxuu alla u sharciyeeyay ku caabudayaan halkaa waxaad ogaatay waa muqadimo ilaahay ku baraysa ilaahay wuxuu kugu horreeyo uu kugu waajib yeelayna waa lagu barayaa ilaahay marka muxuu ku abuurtay liyacbuduuhu say u caabudaa wa bililaahiyati iyo ilaahnimada iyo cibaadada yufriduuhu say ugu keli yeelaan yaad caabudaysaa ilaahay keli ah waxaa la sheegaa ninbaa nebiga u yimid markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi baa la yidhahdaa maaqa ilaah baad caabudaa markaasuu dhowr xaba sheegta dhowr ilaah baad caabudaa caabudaabi shan dhulka joogta iyo mid cirka jirabi markaasaa nebigu wuxuu yidhi baa la yidhaahdaa markay baahi darani ku hayso keebaad aad u baridaay oo u iilatahayoo aadaa markaasuu yidhi allaha cirka jira kuwa kaleo dhan waa iloobaabi markaad dhibaataysan tahay kuwa dhulka jooga haddaad iloobaysid farahaba ka qaado ha caabudinbu ilaahyada uleeyay dhulka ii joogan waa asnaam iyo dhagaxaano oo qortay iyo geeda timira iyo waxaas weeyaan marka waxa weeye ilaahay wuxuu kuu abuurtay cibaadada inaad u keliyeeshid keligii cibaadana waa soo maray maxaa kusoo soo maray ismun jaamicun ilaahay wuxuu jecel yaho raalli ka yahay oo aqwaal iyo afcaala soo maahayn ama wax daahira ha noqoto ama wax baatina ha noqoto saasay noqonaysaa akhraja ilaahi wuu soo saaray fii maa wakhtigii qad madaa tegay min dahri aadama aadam dhabarkiisu wuxuu ka soo saaray duriyatahu caruurtiisa dhabarka nebi aadam baa ilaahay hadda ka hor wuxuu ka soo saaray fii maa qad madaa waa zamankii horoo tegay duriyatahu caruurtiisii kadari sida quraanjoo kale ayagoo la mid a ah. wax yaryariis ah aada u yaryar ayagoo ah buu soo saara waa caruurta ilaa qiyaami saacati dhalan doonto oo nebi aadam ku abtirsanaysa akhraja ilaahay wuu soo saaray fii maa wakhtigii qad madaa tegay min dahri aadama aadam dhabarkiisu wuxuu ka soo saaray duriyatahu owlaadiisa iyo carruurtiisa kadarri xaale ay la mid yihiin quraanjo oo aada u yaryar yihiin wa akhada ilaahay wuu qaaday alcahda ballan ayuu ka qaaday calayhim dushooda annahu amar sha'niye laa rabba ku la caabudo wax rabbi ah macbuudun oo la caabudo bixaqin xaqna lagu caabudo hayruhu asaga maahan cid kale inaysa jirin ha u fiirsa halkaas wa akhada alcahda calayhim annahu laa rabba macbuudun bixaqin hayruhu waxay la mid tahay alastu birabbikum miyaana rabbigiin ahayn markaasay yidhahdeen haah ballanka marka muxuu kaga qaaday laa rabba rabbi macbuudun la caabudo bixaqin xaqna lagu caabudo hayruhu asaga maaha inaysan jirin waa asaga ahayn inuusan jirin wa akhada ilaahay wuu qaaday alcahda ballan ayuu ka qaaday calayhim dushooda annahu amar yashaaniye laa rabba rabbi rabbigaasoo macbuudun la caabudo bixaqin xaqna lagu caabudo hayruhu asaga aan ahayn inuusan jirin wa haddii kaleeto adduunkan waxaa ka jira ilaahyo badanoo dadku ay sheegtay inay caabudaan dad baa lo-da caabuda lo-da hindiya hadda ka hor waxaa ka dhacday qolyo muslimiina iyo qolyo hindiya hindiyaan oo kaleeto ayaa diriray maxay ku dirinayaa qolyahani lo-bay leeyihiin oo lo-day bay rabaa inay qashaan muslimiinta ah kuwan gaaladaana lo-daybay waxay u haystaan inay ilaah tahayba marka ilaahyadii bay laynayaan bay leeyihin dagaal baa ka dhacay dad lo-da caabudahay waa waa waa waa dhumitaan ay dhumeen marka ilaahay keligii baa wuxuu yahay allah mudan in la caabudo wa bacda haadaa kan gadaashiis kee waa ballanka wa bacda haadaa ballankan ilaahay uu qaaday gadaashi ruslahu rusushiisa ayuu qad arsala ilaahay soo diray arsalaa alifta ku jirta aliful idlaaq baa loo yaqaano gabaygaa lagu qurxinaa wa bacda haadaa ballankan gadaashiisa ruslahu ilaahay rusushiisa ayuu qad arsala soo diray lahum dadkii ayuu usoo dira dadkii bani aadamka ahaa wixii intaa ka dambeeyey rusul baa ilaahay usoo dirayay wa bilxaqi alkitaaba anzala wa anzala ilaahay wuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkiina bilxaqi xaq ayuu la soo dejiyey kitaabkee waa kutubtii o dhan baa loola jeedaa wax allaala wixii kutub ahaa oo ilaahay uu soo dejiyey kulligood xaq bay ahaayeen kutubo xaq ayay wad ahaayeen ilaahay marka wuxuu isugu daray bani aadamkii laba waxyaalood rasuul buu usoo dira qolo walba rasuul buu usoo dira waa qodob qodobka labaadna waxaa weeye qolo walba kitaab baa loo soo dejiyey maslaxadooda adduunyo iyo tooda aakharaba kala hadlahay hadday ilaahay caasiyaanna meeshay ku dambaynayaan u sheegaya odhanaya waa laydin cadaabaya marka rasuulkii loo soo diray wa bacda haadaa ruslahu qad arsala waa rusushii lahum wa bilxaqi alkitaaba anzalana waa kitaabtii kutubna waa loo soo dejiyey rusul kutubtii dadka u sharaxdana ilaahay waa usoo dira wa bacda haadaa ballankan asagaa gadaashiisa rusulahu rusushiisa ayuu qad arsalaa soo diray lahum dadkii wa bilxaqi alkitaaba anzala wa anzala wuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii bilxaqi xaq ayuu kusoo dejiyey likaybi dalcahdi ballankan asaga ah yudakiruuhum say ambiyadu dadka u xasuusiyaan oo wa yundiruuhum dadka ay ugu digaan oo wayubashiruuhum ay u bishaareeyaan qodobkan beydkan waxaa lagu sheegay ilaahay rusul buu soo diray kitaabna waa u soo dejiyay dadkii soo maynaan soo marin su-aasha meesha taallaa waxa weeye rusushan lasoo diray danta laga leeyahay maxay too loo soo diray wuxuu sheikhu leeyahay ballankii hore ayagoo dhabarka aabbahood ku jira ilaahay ka qaaday baa waxaa la rabaa ambiyadu inay dadkii xasuusiso ay tidhaahdo ma ogtahay hadda ka hor inuu ilaahay ballan kaa qaaday inaad ilaahay ballan la gashay oo tiri ilaahu rabbigay baa taho cid kale caabudi maaya ma ogtaha ballankii bay dadka xasuusinayaan kow waa midda labaad ee dadka xumaatada ayay uga digayaan oo waxay leeyihin xumaatada iska ilaaliya labo waa midda saddexaada dadka way u bishaaraynayaanoo qofkii ilaahay ateeca dembi dhaaf iyo maqfiro iyo raalli ahaansho ilahay bay ugu bishaaraynayaan maaqa qodob weeye saddex qodob weeye ballankii horeoo laga qaaday in la xasuusiyo kow xumaha in looga diga labo wanaagga in loogu bishaareeya saddex waxaa qiyaamada nabigeenu sheegay sala allahu caleyhi wasalama inuu imaan doono ruux gaal ah markaasa ilaahay wuxuu odhanayaa adduunyada waxa yaalloo dhan haddii lagu siiyo maantayta cadaabka ilaahay ma isaga furan lahay oo ma isku badbaadin lahay naftaada markaasuu leeyahay ilaahay ow haa wallaahi diyaar baan ah. haddii maanta adduunyada wixii yaalloo dhan la isiin lahaa cadaabka waa isaga furan lahaa markaasaa ilaahay odhanaya been baa sheegta dhabarka aabbaha adoo ku jira aabbahii waa aadam baan waxaan kaa codsaday buu yidhi wax intaa ka fudud oo waa maxay inaadan aniga iyo maahan cid kale aadan caabudin oo aadan shirki ii samaynin waadna diiday buu yidhi haddaad kaa diiday maanta haddii lagu celiyana macnaha meeshii bay ka bilaabanaysaa wey cadaabka lagu ridayaa marka marka ambiyadu ballankii bay dadka xasuusinayaan likay bidaakan kee la ishaarayaa daakan kee wey waa ballankii nebi aadan dhabarkiisa ku jira waqaada soo garamaysa alcahdi ee ballanka ah yudakiruu ambiyadu si ay u xasuusiyaan hum dadka wa yundiruuhum ay u digaan oo maxay uga digayaan ciqaabka ilaahay ilaahay hadday caasiyaan ballankii lala galayna ay ka baxaan ciqaabka ku dhacaya looga digaya wa yubashiruuhum ay u bishaareeyaanoo hadday ballankii oofiyaan rusushana ateecaan inuu ilaahay u dami dhaafayo raalli ka noqonayo ay ugu bishaaraynayaan kay laa yakuuna suusan ugu ahaanin xujatun daliil linnaasi dadka kay laa yakuuna saysan u ahaan xujatun wax daliila linnaasi dadka bal lillaahi balillaahi ma aha waa bal iyo lillaahi bal lillaahi alla waxaa u sugnaaday bal iskaba dhaafe lillaahi alla waxaa u sugnaaday aclaa xujatin xujatii ugu sarraysay casa qaalib ahaa alloo wajalla weynaay xikmadda ilaahay rususha uu soo diray markaan soo qaadanay inay dadka ballankii hore xasuusiyaan dadkana ay u digaan xumaha ee wanaaggana u bishaareeyaan baa wuxuu leeyahay kay laa yakuuna xujatun linnaas haddaan dadka rasuul loo soo diri lahayn kitaabna loo soo dejin lahayn qiyaamadana daalac loo raacan lahaa waxay heli lahaayeen marmarsiyo ay yidhaahdaan ilaahu annaga rasuulna noomaadan soo dirin kitaabna noomaadan soo dejina maxaana laka rabaabay odhan lahayn hawshoodaa si loo soo afjaro marmarsiyadoa meesha looga saaro baa ilaahay rasuulla usoo diray qolo walba kitaabna usoo deji walfam qofka soo lianlaa yakuuna linaasi cala allahi xujatun bacda rusul rususha gadaasheeda saysan xujo u helin baa rasuul loo soo dira marka kay laa yakuuna suusan u ahaanin xujatun daliil linaasi dadka saysan ugu ahaan kay laa yakuuna saysan u ahaan xujatun wax daliila linaasi dadka oo ilaahay hadhuu marmarsiyo ugu hela bal iskaba dhaaf inay xujo helaane lilaahi alla waxaa u sugnaaday aclaa xujatin xujatii ugu sarraysay caza ilaahay qaalib ahaa wax walba ilaahay waa ka sarreeya waa ka xoog badan yahi wajalla weynaaye faman ruuxii yusadiq rumeeya hum rususha yaa la rumaynaya rususha ilaahay qofkii rumeeya bilaa shiqaaqin khilaaf la-aan ah shiqaaq khilaaf la-aan weeye isagoon rasuulka rususha ilaahay khilaafin qofkii intaa laga helo faqad wafaa wuu oofiyey bidaalika kaas almiithaaqi ee ballanka ah ballankee wey ballankii laga qaaday dhabarka nebi aadam ayagoo ku jira soo garanaysaa oo ahaa ilaahay keliya caabuda rasul baa laydiin soo dirayaayo rumeeya qofkii marka ballankii sidii uga soo baxa qofkaasi marka waa waa waa oofi qofkii rususha rumeeya ballanka waa ka soo baxa faman qofkii yusadiq rumeeya hum rususha bilaa shiqaaqin bilaa khilaafin khilaaf la-aan faqad wafaa wuu oofiyey bidaalika kaas almiithaaqi ee ballanka ah culimmada sheikha kitaabka qoray wuxuu leeyahay dadka noocaasoo ballankii ilaahay ay maalinkaa ka qaadeen oofiyey waa dad aada u yar bulaya qaliil ah in badan oo khalqiga ka midu ballankii kamaysan soo bixin buu yidhi waana ciidamada alla buu yihi jundullaahi alghaalibuun qolyaha ciidamada allahu mar walba guulaysta waa kuwaas buu yarkaahoo ilaahay rumeeyey ballankiina ka soo baxay wadaaka qofkaasi qofkee la ishaaraya waa kii ballanka oofiyey soo garan maysaan naajin mid badbaadaya weeye min cadaabi naari naarta cadaabkeeda ayuu ka badbaadaya naarta cadaabkeeda ayuu ka badbaadaya wadaalika kaasi ruuxaas ballankii oofiyey alwaarihu midka dhexlaya weeye cuqbad daari daartii wanaagsanayd iyo ciribteed oo jannadii ah ciwaankii casharka ugu dambeeyaha wuxuu ahaa wabimaa huwa saa'irun ilayhi waxa qof walba uu ahaan doono ku dambayn doono sooma ahayn qofka rususha rumeeya ballankiina oofiya wuxuu ku dambaynayaa laba waxyaalood kow naajin min cadaabi naar inuu cadaabka ilaahay ka badbaadoon ilaahay cadaabin labo inuu jannadii iyo daartii wanaagsanayd dhaxlo oo ilaahay uu janneeyo waxa qof walba maanta u raadinaya waa intaas waa maxay inuu cadaabna ka badbaado jannana uu galo intaasu qof walba raadinahaya laakiin waddaduu ku raadin lahaa baa laga yaaba dadku inay kala duwan yihiin wadaaka kaasi naajin mid badbaadaya weeye min cadaabi naari naarta cadaabkeeda waa hadduusan asbaab cadaabka ilaahay uu ku mutaysta asagu la imaan wuu badbaadaya wadaalika ruuxaasi alwaarihu ka dhexlaya weeye cuqba daari daartii wanaagsanayd ciribteedii daaka iyo daalika labaduba ruuxay ku dhacayaan waa ruuxii ballankii oofiyey waman ruuxii bihim rususha iyo wa bilkitaabi kutubtii lasoo dejiyey kadaba beeniya bilkitaabi hadda waa mufrad laakiin ashay ku jirtaa waxay kutusinaysaa kutubtao dhan in loola jeedo waman ruuxii bihim rususha iyo wa bilkitaabi kitaabkii lasoo soo dejiyo oo kutubtii loola jeedo kadaba beeniya oo walaasama joogteeya alicraaba ka jeensasho canhu kitaabkii iyo rusushii laga jeensado iyo wal ibaa'a diidmo uu diidaya kitaabkiiyo rusushiiba fadaaka kaasi ruuxaas naaqidun mid burinayo weeye kilal cahdayni labadii ballanba uu buriyey ballanka koowaad wuxuu ahaa ballankii ilaahay uu ka qaaday dhabarka nebi aadam isagoo ku jira ballanka labaadna waxa weeye rususha ilaahay inay rumaynayaan oo fidradii saliimka ahayd ay baaqi ku noqonayaan iyo dhaqankii wanaagsanaa labadii ballanba kaas waa ka baxa mar hadduu labadii ballanba ka baxay muxuu ku dambaynayaa mustawjibun mid mutaysanayo waajibsanaya weeye lil khizyi dulli fi daarayni labada daaroodba inuu dulloobo waa daartan adduunyada la joogo iyo daarta aakharaba labadaba inuu dulloobo ayuu mutaysanaya muxuu ku mutaystay ficilkaa xun ee khaldanoo isagu uu sameeyey wa atbacnaahum fii haadihi dunyaa lacnatan wa yowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin soo qur-aanku midaan arag adduunkan intuu joogo ilah wuxuu leeya lacnad buu qabaayo lacnad baan ku rido raacsiiyey meel kasta lacnad la socota aakhara marka la tagana dadka la duleeyo oo la xumeeyuu noqonaya xumaantunka loo saaro adduun iyo aakhra marka saasuu ku halaagsamaya sidaa awgeed waxaa waajib inuga ah rususha ilaahay kulligood inaan rumayno waxaa waajib inugu ah kutubta ilaahay kulligeed inaan rumayno waxaa waajib inugu ah ballankaa ilaahay inagoo yar yaroo iniina uu inaga qaaday inaynu sidii u ilaalino oo aan shirkiga iska ilaalino oo aan mukhaalafada iska ilaalino waman ruuxii bihim rususha iyo wa bilkitaabi kitaabka kadaba beeniya ficilku waa maadiyo kadaba keliya weeye laakiin aliftan kadabaa ah gabaygaa lagu qurxsanaya qurxinaya alfidlaaq walaazama oo joogteeya al ka jeensasho canhu kitaabkii laga jeensto iyo rusushii kitaabkiina waa beeniyey wuxuu ilaahay rususha la soo dirayna waa beeniyey iyo walibaa diidmo ibaa waa diidmo waya'ba allaahu soo qur-aanku mid arag al ibaa waa diidmo marka wuxuu joogteeyey inuu kitaabkiina ka jeesto xaggana uu diido war dhaafiya mar rabe uu yidhaahdo fadaaka ruuxaasi naaqidun mid buriyey weeye naaqidun mid burinaya weeye kilal cahdayni labadii ballanba mustawjibun mid mutaystay weeyaan mustawjibun mid mutaystay oo waajibsanaya lilkhizyi dulli fi daarayni labada daaroodba adduuniya aakharaba ah wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin